الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثلث قم ويجزم أو نصب لفعل إثر فاء واو إن بالجملتين اكتنفا والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وإن تواليا وقبل ذو خبر فشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قسم شرط بلا waqrun la xidhiiri bifaa'in fa' la xidhiiri xatman qarnan la xidhiirin xatman ee waajibah jawaaban jawaab jawaabka oo low jucila haddii laga yeeli lahaa shartan shardi haddii looga yeeli lahaa liin lafdiga in ah ow gayriha ama in keyrkeeda lam yanjacil aan yeelmeen waxaan ku soo jirnay adawaatu shardigii labada ficli jasminayey labadaa ficl yaqtadiina ficlayni yaqtadiina shardun qudima yadkulu ljazaau kan hore ficlu shardi ka dambena jawaabu shardi laba maadi bay noqon karaan laba mudaaricna way noqon karaan mukhtalifeenna way noqon karaan arrimaha ayuu ka soo hadlay musanifka raxmatullaahi calayhi halkani wuxuu ka hadlayaa jawaabu shardiga ficlu shardi in laga dhigo hadayan suuroobi karin ficlu shardiga ficlu shardi in laga dhigaa inay suuroobi weydaa wax dhacayaba ma aha ficlu shardi laazim ficlu shardinimo wuu u suubanaya hadduusan u suubanaynin ficlu shardiba noqon maayo ee waxaa dhici kartaa jawaabu shardiga ee ficlu shardiga inuusan la mid noqonin waxyaaba kaga bedelaado bedelidaa uu ka bedelan yahay darteedana ficlu shardi in laga dhigaa ayaan dhici karin marba ficlu jawaabu shardiga ficlu shardiga meeshii hadduusan dhici karin ee ficlu shardiga uu ka bedelan yahay waxaa laazimaya ah fa in la geliyo jawaabu shardiga waa jawaabu shardiga fa in la geliyo fa'dii sababiyada ahayd weeye fa'dani sababiyada fa'da waxaa loogu dooranayaa rabdi bay faa'iidayni fa'da oo shardiga iyo jawaabka marka ay isku mid yihiin aadaadka sida uu isugu xirayo si lamida ayay fa'da isugu xiri kafadaas eh, sababiyada in la geliyaa waajibe jawaabka ah, hadduusan jawaabnimo hadduusan shardiga la mid ahayn oo jawaabnimo uusan usuu barin shardiga inuusan la mid noqoninna kow iyo toban mawdic bay noqon toddoba mawdic nadmi ayaa lagu jamciyaa ismiyatun talabiyatun wa bijaamidin wa bimaa waqad wa wabitanfiisi wa jawaabu shardigii ayaa waxaa u horeeyaa mubtada jumla ismiyaa jawaabu shardi meeshii dhacday mubtada iyo khabar isa saaran ficlu dalabi baa u horeeyaa ficlu amar ama ficlu nahyi ama ficlu ducaa u horeeya dalabiyatun ficli jaamid ayaa u horeeya casaa iyo layse iyo waxyaabaha lamidka ah ficli maal lagu anfiyey ayaa loo hormariyey ficli lan lagu anfiyey ayaa loo hormariyey ficli qadwata ayaa loo hormariyey siin iyo sawfa ficli lagu bilowday ayaa loo hormariyey toddobadaasi nadmiga ayaa lagu jamciyaa ismiyatun dalabiyatun wabijaamidin wa bimaa waqad wabilan wabitanfiis afar mawdicoo kalena waa lagu dari afartaa mawdic waxaa weeye jumlada haddii loo hormariyo xaraf sadrulkalaam leh yacnii jumladan jawaabu shardiga meeshii taallo waxaa bilowga loo dhigay xaraf sadrulkalaam leh sida rubo oo kale fa la geliyaa waajiba mowdic labaad waxaa loo hormariyey ficli lafdan wa macnan labadaba maadika ah waxaa la yaqaana adawaatu shardiga ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga labadaba mustaqbal bay u rogaan ficli lafdan wa macnan labadaba maadi u ah haddii jawaabu shardiga beeshii u dhaco fain la geliyaa waajiba in fa la geliyaa waajiba in kaana qamiisuhu qudda min qubul fasadaqat horay bay run u sheegta weeye ficliga waa maadi macnihiisana maadi ayaa loola jeedaa fain la geliyaa waajiba mawdic labaad wey mawdic saddexaad oo fain la geliyo ay waajibi jawaabu shardigii ayaa wuxuu noqday muxuu ahaa hadduu xaraf sadrulkalaam loo hormariyo macnan wa ficli maadi haddii uu ka yahay laba weeye laba mawdic oo kalea jirtay xoogaa waa mar baan idiin sheegi doona insha allah adigu ilaa kow iyo toban mawdic haad ficlu qasam haddii loo hormariyo ficlu qasam ayaa awalka loo dhigay faa in la geliyaa waajiba in qaama zaydun fa uqsimu billaahi ana qumaa tiri fa uqsimu uqsimu waa ficil mudaaric maadaama qasam uu yahay fa in la geliyaa waajiba waa mawdicii saddexaad mawdic afraadna wuu jiray afar mawdic ayaa in fa la geliyo ay waajib tahay iyo toddobadii mawdicee hore kow iyo toban mawdic bay noqona ya masder ismi weeye masder ma aha waa ya ha adawaatu shardi sax weeye adaatu shardi haddii loo hormariyo adaatu shardi baa dhacay ficlu shardi buu qaatay jawaabu shardiga meeshii uu dhici lahaabay adaatu shardi dhaca yuu dhacay adaatu shardi kale fa in la geliyaa waajiba adaatu shardigan dambe fa haddii aan la gelinin musanifkaa waxoogaa ishaari doonaa si fiican uma sheegi doone jawaabka in la xadfaa waa badan adaatu shardiga hore iyo adaatu shardiga dambe labadaba jawaabkooda in la xadfaa haalibah haddiise jawaabka la sheego jawaabkaasi waxaa iska le adaatu shardiga dambe adaatu shardiga u ujeeda adaatu shardiga dambena jawaabkiisa waa xadfan yahay jawaabkiisa xadfanna kaa hore jawaabkiisa ayaa daalli u ah qaacidaa jirta insha allah markeedaa sheegi doonay afartaa mawdic ayaa waxaa lagu siyaadinayaa toddobadii mawdic kow iyo toban mawdic bay noqonayaan fa in la geliyaa waajib ah toddobadaa mawd eh, kow iyo tobankaa mawdic waqrun la xidhiiri bifaa'in fa la xidhiiri xatman waajibnimo jawaaban jawaab jawaabka oo low jucila haddii laga yeeli lahaa shartan shardi haddii looga yeeli lahaa liin aw gayrihaa ama in gayrkeeda lam yanjiclaan yelmen wa takhlufu lfa'a ida almufaaja'a kain tajud idaa lanaa mukaafa'a wa takhlufu way khaliif noqoni alfa'a fa'da waxaa ka khaliif noqoni ida almufaaja'ati kadaada idaadeedi wadaalika kain tajud haddii aad deeqdo idaa lanaa waaba iyadoo uu noo sugnaaday mukaafa'atun isku fillaasho yacni wuxuu leeyahay jawaabkii fa'da la gelin lahaa waxaa ka khaliif noqoni idaa fujaa'iyaa idaa fujaaiyaa jumla ismiya waxaan ahayn ma gasho kow iyo tobankii mawdic ee fa in la geliyo ay waajibaysay jawaab haddii ay dhaca waxaa ka mid ahaa jumla ismiya jumlada ismiyada waxaa bannaan fa inta laga daayo idaa fujaaiya in la geliyo wain tusibhum xasanatu bima sayi'atu bima qadamat aydiihim idaa hum yaqnatuuna in la yidhaahdaa bannaan waa jumladaas ismiyada ah idaafu jaa'iya marka la gelinayo jawaabu shardi dhicitaan ay dhacday darteeda saddex shardi ayaa loo shardin jumlada ismiyada ah jawaabu shardi dhacday idaa fujaa'iya in la geliyaa bannaan bishuruudin alaaa saddex shardi ayaa loo shardini saddexdaa shardi jumlada waa inayan ducaa'i ahayn ducaau calayhi iyo ducaau lahu midkay doontaa ha noqoto ducaa'i waa inayan ahayn shardi weeye manfi waa inayan ahayn shardi labaad weeye naasikh waa inaan la gelinin saddexdaa shardi ayaa la shardini saddexdaa shardi mid ka mid a ah haddii la waayo fa'daa caynoobi idaana ma bannaano saddexdaa waxaa ka mid ah jumlada ismiyaday jawaabta jawaab shardiga dhacday idaafu jaa'iyaa waxay fa'da ka khalif noqon kartaa saddex shardi waxa ugu horreeya jumladaasi duca waa inayan ahayn ducaau lahu iyo ducaau calayhi in maata zaydun faraxmatullaahi calayhi baa tii idaa raxmatullaahi calayhi inaad tidhaahda idaa idaa gelisa ma bannaano maadaama ducaau lahu ay tahay ducau calayhina waa la mid in maata alkaafiru fa weylun lahu baa tii cadaab alhageli waayahay mawdica labaaday fa'da caynoobi idaadana ayan badnaadeen jumladii ismiyada ay jawaabka dhacday haddii la anfiyo in qaama zaydun famaa camrun yaquumu baa tiri famaa camrun fa gelisaa waajib ah mawdica saddexaadna waa haddii xaraf naasikha la geliyo in qaama zaydun fa innii ukrimuhu fainii inaad fa gelisaa waajiba ah, idaana ma bannaano wa takhluufu waxaa waxaa ka khaliif noqoni alfa'a fa'da waxaa ka khaliif noqoni ida almufaaja'ati degdega iyo kedada idaadeedii wadaalika kain tajud haddii aad deeqdo idaa lanaa waaba iyadoo uu noo sugnaaday mukaafa'atun isku fillaasho waalficlu min bacdi اljazaa'i yaqtarin bilfaa'a wilwaawi bitahliثin qamin waalficlu ficli min bacdi اljazaa'i jazaha gadaashii xaal uu ku sugan yahay in yaqtarin ficliga haddii uu la xidhiirsado bilfaa'i awil waawi qaminun wuxuu ku fiican yahay bitaliitin saddex xarakeen ayuu ku fiican yahay halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi adaatu shardi ayaa ficlu shardigiisii qaatay jawaabu shardigiina wuu qaatay ficlu shardigii iyo jawaabu shardiga labadaba wuu qaatay jawaabu shardiga gadaashii ayaa waxaad daba dhigtay ficli mudaaricoo fa wata ama waa wata ficligaa mudaarici saddex craab ayaa ku bannaan inaad rafciso jumladiisa musta'nafo aad ka dhigato in aad jasmiso jawaabka ku cadafto iyo inaad nasbiso shardiga adigoo istifhaam ku shabahayo istifhaamka jawaabkiisana in la nasbinayo oo aan waajibnimo loo qariyo lagu nasbinayo waa annagii soo marray saddexdaa wej ayaa bannaan in tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasib waa jawaabkii in tubduuda hore waa ficlu shardigii yuxaasibna waa jawaabu shardigiis yuxaasibkum bihi llah fayakfiru liman yashaaw ama fayakfira liman yashaa ama fayakfir liman yashaau saddex qira wey ficliga fayakfir haddii la yidhaahdo dee yuxaasib jawaabu shardiguu ku cadfan yahay fayakfiru haddii la yidhaahdana jumladiisa musta'nafay noqoni fayakfira haddii la yidhaahdaana shardigaa istifhaam lagu shabihi istifhaam jawaabkiisana an waajibnimo loo qariyaa mudaarica nasbin jirtay ee an waajibnimo loo qariyaa nasbine haddana saddexdaa wej ayaa ku bannaan waa fa iyo uma haddii uu wato jumlada jawaabu shardiga noqotay ficli jawaabu shardiga fa'da ficliga mudaaricee wata ama wowda wata la dabadhigayo saddexda wejna ay bannaan tahay waxba shardi ma aha ficlu jawaabu shardiga ficli mudaaricoo jasbisan inuu yahay waxba shardi ma aha ficli maadioo maxalka ka jasmisan inuu yahayna shardi maaha bal jumlo fa noqon karaya isagoo jumlo fawadata haddii aad daba dhigto laftii saddexda wej ayaa bannaan in tuuuha in tuuuha wain tuuuha wain tuuuha maxay aayaddii ya wain tukfi nicmihiy ya in tuuuha in tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fahuwa khayrun lakum wayukafir cankum wayukafira cankum iyo wayukafiru cankum in tukfuuha inta shardiyada ah tukfuuha ayaa ficlu shardi u ah wa tu'tuuha alfuqaraa'a fahuwa khayrun lakum jumladaa isbiyadaa jawaabu shardiga fa'da wadata fayukafir ficli mudaarico jawaabu shardiga gadaashii dhacay fa'na wata weeye jawaabu shardigana jumla ismiya fii maxalli jasmin taa layahayd saddexdii weji ayaa bannaan waalficlu ficli min bacdi iljazaa'i jazaha gadaashii xaal uu ku sugan yahay in yaqtarin haddii uu la xidhiirsado bilfaa'i fa haddii uu la xidhiirsado aw ilwaawi ama wow uu la xidhiirsado qaminun wuxuu ku habboon yahay bitaliiin saddex xarakeen ayuu ku habboon yahay waalficlu mubtado weeye qaminunna khabarkii weeye in yaqtarin inta shardiyadaa ficlu oo yaqtarinay jawaabkii uu xadfan yahay jumlada mubtadaha iyo khabarka iska saaran ayaana daalli u ah wuu banaanaan lahaa ficliga hadduusan mudaaric ahayn ficliga mudaarica jawaabkiisa in la xadfo ma bannaano ficlu shardigu mar hadduu mudaaric noqdo jawaabu shardiga cinda albasriyiin xadaf kuma bannaano kuufiyiinaa bannaynaya daruuratu nadmi weeye ama kuufiyiin ayuu iska raacay wa jasmun ow nasbun lificlin idrafa waawin in biljumlatayn iktunifa wa jasmun mudaaricii in la jasmiyo aw nasbun ama la nasbiyaa lificlin ficli ayuu u sugnaaday ficliga oo ira faa'in fa gadaasheed ku sugan oo waawin ama wow gadaasheed ku sugan inikhtunifa waa haddii lagu hareereeyo biljumlatayni labada jumla lagu hareereeyo halkanna wuxuu ka hadlayaa adaatu shardi ayaa wuxuu qaatay ficlu shardigiisi jawaabu shardiga intuusan qaadanin ayaa waxaad dabadhigtay dhigtay ficli mudaaric isla markaana wow ama fa wata masaladii markii hore uu ka soo hadlay waxay ahayd jawaabu shardiga ayaa waxaa ka dambeeya ficli mudaaricoo fa wata ama wow masalada haddeer uu ka hadlayaana ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga dhexdooda ayuu yaallaa ficligan fa'da wata ama wowda wata oo adaatu shardiga ficlu shardigiisii ayuu qaatay jawaabu shardigii inta uusan qaadanin ayaa waxaad dabadhigtay ficli mudaaric isla markaana fa wata ama wow laba ecraab ayaa ku bannaan buu yidhi musanif raajixu saddex ciraab ayaa bannaan labada icraabuu banneeyey waxa weeyaan jasmo iyo nasbo ficligii in la jasbiyo ficlu shardiga lagu cafo in yaqum zaydun wayaqcud camrun la yidhaahdo wayaqcud aad jasmiso nasbana waa bannaan yahay in yaqum zaydun wayaqcuda maxaad u nasbisay shardiga ayaan waxaan ku shabahayaa istifhaam an waajibnimo loo qariyaan ku nasbinaya labadaa wej ayuu sheegay waxaa bannaan wayaqcudu in la yidhaahdo jumladana muctarido laga dhigo oo ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga ay dhexdooda ay muctarid ku tahay jumlooyinkii toddobada ahaa ee maxalkaan icraabka ku lahayn ayay ka mid noqoni sidaa in la yidhahdana waa bannaantay wa jasmun jazmin ow nasbun ama nasbin ayaa lificlin ficli u sugnaaday ficliga ficligaoo ira faa'in fa' gadaasheed ku sugan oo waawin ama wow gadaasheed ku sugan inikhtunifa ficliga waa haddii lagu hareereeyo oo labada dhinac laga dhigo biljumlatayni labada jumla jumlatu shardiga iyo jumlatuljawaabka hadday labada dhinac ka kala jiraan uu dhexda ku jiro weeye ficliga fa'da wata ama wowda wata wsharطu yugnii can jawaabin qad culin eh, walcaksu qad yaatii in ilmacnaa fuhim washarطu shardi yugnii wuu kaafini can jawaabin jawaab ayuu ka kaafini jawaabka oo qad culima la ogaaday waalcaksu cagsina qad yaatii inuu yimaadaa suurowdaa in fuhima almacnaa fuhima macnaha waa haddii la gartee halkani wuxuu ka hadlayaa ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga mid kasta oo daliil loo helo waa la xadfi kara ficlu shardiga inay xadaftaa bannaan jawaabu shardiga aad ku kaaftoonto waa haddii daliil la helo jawaabu shardiga in la xadfaa bannaan ficlu shardigana aad ku kaaftoonto waa haddii daliil la helo waxaa haalib oo fara badan jawaabu shardiga inta la xadfo ficlu shardiga in lagu kaaftoomo saddex shardi ayaana la shardinayaa jumhuuru naxwiyiin shardi musanifka baa qorayaayo inilmacnaa fuhimu daliil haddii la helo wey washardu yuqnii can jawaabin qalcunim shardigaa lagu kaaftoomi jawaab ayaa laga kaaftoomi in culima jawaabku ah haddii la garanayo daliil lahayo waa shardi shardiga labaad ficlu shardigani jawaabka uu ka xadfan yahay ficlu shardiga waa inuu maadi yahay lafdan waa inuu maadi u yahay ama macnan waa inuu maadi u yahay oo ficli mudaaricoo lam jaazime la geliya waa inuu yahay in lam yaqum oo kale waa inuu yahay shardi labaadu shardi saddexaad aadaadka jawaabka laga xadfayo in ama idaa waa inuu yahay adawaatulja wax jasmiya marka aan ka hadlayna in waa inuu yahay in keliya ayaa jawaabkeeda la xadfaa sidaa ayay qaar naxwiyiin wataan qaarna waa ogol yihiin adawaad laftooda in laga xadfo adigu muhimku laba shardi ayaa ugu muhiimsan ficlu shardiga waa inuu maadi yahay lafdan ama macnan waa inuu maadi ka yahay oo mudaaric laba lagu jasmiyey waa inuu yahay daliilna waa in la ficlu shardiga laftiisaa la xadfi karaya oo haddii deliil la helo marba haddii deliil la hayo ficlu shardiga inta la iska xadfo jawaabka in lagu kaaftoo ma wax dhici kara weeye washardu shardi yuqnii wuu kaafini can jawaabin jawaab ayuu kaa kaafini jawaabka oo qad culima la ogaaday walcagsu cagsi oo jawaabka in lagu kaaftoomo shardigii la xadfo qad yaatii inuu yimaadaa suurowdaa in fuhima waa haddii la garto almacnaa fuhima la garto واxlif lada اجtimaaci sharطi waqasm jawaaba ma akharta fahuwa multasam waxdif xadaf lada ijtimaaci sharطin sharطi iyo waqasamin qasab kulankooda agtii waxaad xadaftaa jawaaba maa shay jawaabkii akharta ee dib u dhigtay fahuwa xadafkaa multasamun mid la waajibiyooo la laasimayo weeye halkani wuxuu ka hadlayaa shardiga in lagu kaaftoomo jawaab kale la xadfo arrinkaasuu ka soo hadlay mawaadicda shardiga lagu kaaftoomaye jawaabkana la xadfayaa waxaa ka mida ah adaatu shardi iyo adaatu qasab haddii ay isdaba dhacaan aadaad qasab calaamad iyo daliil u ah iyo aadaad shardi aadaatu shardi oo jawaabi ficlu shardi iyo jawaabu shardi doonaya haddii ay isdaba dhacaan labadaa jawaab mid baa la xadfi ilaa qasamka jawaab buu u baahan yahay shardigana jawaab buu u baahan yahay labadii jawaab in iswada daba dhigaa laa yajuus wax bannaan ma ah maxaad samayni labada jawaab hadba midka dambeeya ee labada labada aadaad hadba midka dambeeya jawaabkiisaad xadfi aadaatu shardigaa horreeyaa ficlu ee aadaatulqasamkana wuu dambeeya he aadaatulqasam ka dambeeya jawaabkiisii xadaf waxaad tidhi in qaama wallaahi yaquumu camru in qaama intaa horraysa soo ma ahan wallaahina waa qasamkiioo dambeeya yaquum waxaa jawaab uga dhigaya intii shardiyada ahayd cagsi haddii ay tahaye shardiga u dambeeye qasamka u horreeyaana waa la mid wallaahi in qaama zaydun layaquumanna camrun layaquumanna qasamka jawaab uga dhig maadaama u horreeyey lain akalahu الdi'bu wanaxnu cusba inaa idan lakhaasiruun lain laamta muwaa'atu lilqasam baa la yidhaahdaa yacnii calaamad waxay u tahay qasam iyo dhaar in loo jeedo intana waa shardiya aadaatu shardi iyo adaatulqasam ayaa isdaba yaalla oo laamta oo muwataatu lilqasama iyo intoo shardiya ah waxaana horreeyaa qasamka soo maaha qasamka ka jawaab inta shardiyadee dambaysana jawaabkeeda xadaf lain akalahu dibu wanaxnu cusba innaa idan innada jumladeeda hadday noqon lahayd jawaabu shardi intii shardiyada haddii jawaab looga dhigi lahaa fail la geliyaa waajibi lahayd fa lama gelinin mar haddaan fa la gelinin qasamkay jawaab u tahay macnuhu waa sida waxdif xadafka lada ijtimaaci sharطin shardi iyo wa qasamin qasam kulankooda agtii waxaad xadaftaa jawaaba maa shay jawaabkii akharta aad debdhigtay ee dambaysisay fa huwa xadafkaa ka dambe jawaabkii la xadfaa multazamun mid la laasimayo wey wain tawaalayaa wa qablu duu khabar fa sharطan rajix muطlaqan bilaa xadar wain tawaalayaa qasam iyo jawaab aadaatulqasam iyo aadaatushardi ayaa isku xiga walxaal qablu qablahumaa hortoodana waxaa ku sugan duu khabarin khabar mid u saaxiiba farajix rajax asharda shardiga rajax muطlaqan xaal uu yahay bilaa xadarin cabsi la'aan aadaatulqasam iyo aadaatu shardi ayaa isdaba dhacay kan dambe jawaabkii xadaf ayuu kuu soo sheegay musanifka ee kan dambe jawaabkiisa xadaf mulaqaasi ayuu wax ka soo reebay jawaabka waxaa mar walba la xadfi midka dambe jawaabkii kan horeyna laga jawaabi khabar wax u baahan haddii aan laga hormarinin khabar waxaa u baahan mubtada ama naasikh mubtada mubtadaa ka horeeya aadaatulqasab iyo aadaatushari mubtadahaasi naasikha galo ama yuusan gelin marba mubtada haddii laga hormariyo labadooda waxaa laazima qasamka inaan laga jawaabin oo qasamka jawaabkii la xadfay shardiga laga jawaabo mar kasta oo mubtada uu ka hormaro labadaa aadaad waxaa laga jawaabayaa shardiga qasamka jawaabkiina waa la xadfi waxaa tidhi zaydun lain qaama yaqum camrun zaydun mubtadaa horreeye soo ma ahan lain qaama laamta muwaa'atu lilqasam intana shardiya waxay ahaan lahayd inta jawaabkeeda in la xadfo maadaama mubtada uu ka horreeyo inta ka jawaab lain qaama yaqum camrun oo ficliga mudaaracee jawaabka dhacay jasmi intana jawaab oga dhig intaasuu ka hadlaya wain tawaalaya labadii aadaad haddii ay isku xigaan walxaal qablu hortoodana uu ku sugan yahay duu khabarin khabar mid u saaxiiba mubtaduu u jeedaa naasik ha galo amayuusan gelin farajix rajax alqasama qasamka rajax ashari aan u jeedaa shardiga rajax muطlaqan xaaluu yahay mid la idlaaqay ha horeeya ama ha dambeeya bilaa xadarin cabsi 'aad warubamaa rujixa bacda qasamin shardun biladi khabarin muqadamin warubamaa rujixa in la rajaxaa suurowdaa bacda qasamin qasam gadaashii shardun shardi in la rajxo bilaadii khabarin khabar mid u saaxiib ee la'aantii muqadamin la hormariyey yacni wuxuu leeyahay adaatu shardi iyo adaatulqasam haddii ay isdaba dhacaan adaatu hadba kan dambeeya jawaabkiisa xadafkan horena ka jawaab mubtada haddii uu ka horeeyaana mar walba shardiga ka jawaab arrinkii sidaa ahaa waxaa dhacdaa buu leeyahay fii bacdi alaxyaan waxaa la arkay oo ashcaar carab iyo wax lamid ee lagu arkay iyadoo adaatu shardi iyo adaatulqasab ay isdaba dhaceen mubtade ka horreeyana uusan jirin adaatu shardi iyo adaatulqasab ayaa isdaba yaalla mubtade ka horreeya labadoodana ma jiro isla markaana laga jawaabay adaatu shardigiioo dambeeyey adaatu shardigoo dambeeyey oo jawaabkiisa in la xadfo ay ahaan lahayd adaatu shardigii laga jawaabay aadaatulqasamkii horreeyeyna jawaabkiisa la iska xadfay lafteeda waa la arkay intaas ujeeda lain muniita bina can hibbi macrifatin macrikatin la tulfinaa can dimaa'i lqowmi nantafid mucallaqadii eh, acsha waa kaan ku soo marayna lain laamta muwaa'atun lilqasam intana shartiya mar haddii ay isdaba yaallaan waxaa horreeyaan laamta soo laamta in laga jawaabay ahayd mubtadana kama horreeye wuxuu ka jawaabay inta shartiyada tulfi ficligaa mudaaricoo jasmisan ayuu jawaab oga dhigay inta laamtii horaysay jawaabkeediina wuu xadfay wainta warubamaa rujixa in la rajaxaa suurowdaa warubamaa rujixa in la rajaxaa suurowdaa bacda qasamin qasam gadaashii in la rajaxo shardun aadaatu shardi bilaadii khabarin khabar mid u saaxiib ee la'aantiina la rajaxo mubtada iyadoo uusan jirin dii khabarka oo muqadamin la hormariyey wallahu aclam wsala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina moxamed wala alih wasaxbi شhardiga adawaatu shardigiiaan idiin soo qoqoray intaydii yarayd subxaanaka allahuma wabixamdika